بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ربنا اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار العلم والمعرفة asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu walaalayaal kusoo dhowaada silsiladii taariikheed aynu kaga warramaynay taariikh nololeedkii khaalid ibnulwaliid almakhzuumiy sayfullahi ilmasluul khaalid ibnu waliid oo ahaa reer bani makhzuum ahaana seeftii allah ee galka la-ayd radia allahu canhu ardaa ilaahay raaliha ka noqdo hana raalligeliye walaalayaal xalqadan tii ka horreysay waxaanu kaga soo warramnay macrakadii caanka ahayd ama caan baxday ee islaamka iyo muslimiinta agteeda caanka ka ahayd ee macrakatilyarmuuk iyo wacdarihii la yaabka lahaa ee uu ka geystay khaalid ibnu waliid sayfullahi ilmasluul waxaan kaloo kaga soo warrabnay inuu geeriyooday saxaabigii rasuulka ilaahay iyo khaliifatu rasuuliillah abi bakr asidiiq radi allahu canhu oo isaga beddelkiisii muslimiintu ay doorteen cumar ibnu lkhadaab cumar alfaaruq radi allahu canhu arda isla markii uu cumar ibn khadaab radi allahu canhu uu noqday khaliifkii rasuulka ilaahay ee loogu magacaabay ama loogu yeedhay amiir ilmuuminiin amiirkii muuminiinta wuxuu casilay khalid ibn lwaliid ayuu ka casilay jagadii uu hayay oo ahayd hoggaankii guud ee ciidamada muslimiinta asbaabta keentay marka inuu cumar ibn alkhadaab radi allahu canhu uu casilo khalid aad bay u tiro badan yihiin oo riwaayooyin aad iyo aada u tiro badan ayaa markaa lasoo arooriya bale dadka qaar ay kutuba ka qoreen riwaayooyin fara badan oo kala wada duwan oo intooda badan isburinaysana waa la soo arooriyaa waxay intooda badana waxa weeye waa waxaan laa'iqa ku ahayn laa'iq waxa weeye yacni ku habboonayn ama aan u qalmin labada saxaabi waxa weeye waa cumar ibn alkhataab iyo markaa khaalid ibnu walid radi allahu canhuma maadaama aynu silsilad aynu ka waramayno waa inaynu waxoogaa bal riwaayooyinka ay soo arooriyaan aynu wax ka soo qaadano si aynu u ogaano waxyaalaha ay soo arooriyaan dadku iyo meelaha aynu tilmaami doonno inaanay suurtagal ahayn waxay tilmaamaan marka walaalayaal riwaayooyinka lasoo arooriya waxaa ka mid a ah in asbaabta ku kaliftay khaalid ibnu walid in la casilo inay ahayd cumar ibnu lkhadaab oo markii hore yacni xurguf ay dhex martay isagii iyo khaalid ibni weliid xurguftaasoo kasoo bilaabantay bay dhaheen xilligii markaa la dilay ninkii la dhihi jiray malik ibn nuweyra oo khaalid ibn walid iyo ciidankiisu ay dileen ninkii la dhihi jiray malik ibn nuweyra ninkaasna la tilmaamayo in ay shubuh uu ku dhintay ama ismoodsiin ama in uu ridoobay oo markaa diinta uu ka baxay dabadeedna la dilay arrintaas markaa waxa xalliyey khaliifkii rasuulka ilaahay abibakr radi allahu canhu arda oo waa kii markaa magtiisii iyo diyadiisii bixiyey oo waxaa la siiyey walaalkii ninkii la dhihi jiray mutamim ibnu nuweyr waayahay arrintaas cumar ibnu khadaab waxaa la tilmaamayaa inuu arrintaa ka cadhooday oo u arkayay ninka la dilay inuu ahaa nin muslima marka arrintaasi khilaaf ayaa soo kala dhex galay khaalid ibnu waliid iyo cumar ibnu khadaab dabcanna cumar radi allahu canhu xilligaa wuxuu ahaa dee ra-iisul wasaarihii guud eh, yani dowladda islaamka oo dhan ayuu ahaa iyo garabkii midig ee marka abibakr asidiiq taladana laga qaadanayay laakiin abibakr asidiiq radi allahu canhu nin aada u caqli badan buu ahaa wuu qiimeeyey mowqifka noocana markii uu arkay in ay ugu yaraan tahay arrintaasi shubuhoyo ismuudsin ku jirto khaalid wuu cafiyey manuusan casilin subxaan allah hawshiisina wuu sii waday marka riwaayooyinka waxay tilmaamayaan halkaas ayay ka bilaabantay waxoogaa xurguf iyo khilaaf soo kala dhex galay khaalid ibnu waliid iyo cumar ibnu khadaab dabadeedna markii uu madaxda uu noqday cumar ibnu khadaab ayuu casilay oo wuxuu isaga bedelkiisii magacaabay abaa cubayd caamir ibnu ljarax radi allahu canhu arda riwaayadaas sidaasay tilmaamaysa waynaynu sheegi doonaa riwaayooyinka kale ee iyaguna tilmaamaya asbaabta keentay in la casilo khaalid ibnu waliid riwaayada kale waxay tilmaamayaan oo iyaguna aan ku habboonayn in yani laa'iq ba aan ku ahayn oo intooda badan ay baatil yihiin waxay tilmaamayaan in khaalid ibnu waliid iyo markaa cumar ibnu khadaab ay jirtay colaad qadiimiya yani islaamka ka hor oo beri uu yaraa khaalid ibn waliid iyo cumar ibnu khadaab iyagoo yar uu khaalid uu lug ka jabiyey dabadeedna arintaas ay cadho gelisay cumar ibnu khadaab dabadeedna markuu khaliifka uu noqday uu subxaan uu ka casiday booskii iyo jagadii ahaa hogaanka guud ee ciidamada muslimiin waxyaalahaasoo dhan waxay dadku soo arooriyaan intooda badanna waxa weeye waxaan laa'iq ahayn oon ku habboonayn saxaabada rasuulka ridwaanullahi calayhim laakiin sida saxiixa ah waxa weeye cumar ibn khadaab radi allahu canhu wuxuu u casilay oo marka dambana inoo caddaan doonto marka laga casili doono xitaa in uu noqdo askari ka mid a ah askarta muslimiinta cumar ibn khadaab baa caddeeyey oo wuxuu dhahay waxaan u casilay waa lagu fitnoobay taas baana saxa riwaayooyinka kale o dhan waa baatil weeye ta saxda ahi waa tan weeye subxaan allah wuxuu dhahay cumar ibn khadaab radi allahu canhu waxaan uga cabsaday khaalid ibni weliid radi allahu canhu dadkiibaa ku fitnoobay oo muslimiintii waxay ictimaadeen oo markaa yacni eh, halkii ay nasriga iyo guusha ay ka sugi lahayen xagga ilaahay ayaa markaa dadkiiba ku fitnoobay waxay dhaheen khaalid oo nala socdo cidina jabin mayso khaalid ayay guushii ay ku xidhan markii uu arkay cumar ibnu khadaab yacni isaguna u nin aad u ilaaliya caqiidada islaamka iyo tawxiidka ilaaliya markii uu arkay ayuu casilay subxaan allah walidalik mararka mararka dambe uu iman doono khalid ibn walid waan ka warrami doonaaye uu u iman doono khaliifatu rasuulilah cumar ibn alkhadaab radi allahu canhu markuu u imanayo ayuu cumar wuxuu dhahayaa khaalid buu wuxuu ku dhahayaa kumaan casilin buu yidhi khiyaano aad ku kacday buu yidhi laakiin waxaan ku casilay buu yihi fitna yacni fitno iyo markaa arrinta noocaas ah oo aan u cabsadon muslimiinta uga cabsaday baan markaa u casilay marka dambena khalid ibn walid radi allahu canhu wuu u garaabayaa oo marka uu geeriyoonayo khaalid ibn walid radi allahu canhu ayuu dhahayaa cumar radi allahu canhu go-aankii uu qaatay ee ahaa in la casilo yacni go-aan saxa buu ahaa arrimahaasoo dhan mar goobaheeda ayaan ugu tagi doonaa insha allahu taala laakiin riwaayadaas ayaa ah riwaayadda ugu saxiixsan Ehm, sidoo kale cudurdaarka noocaasina imaam bukhaari xitaa laftigiisu uu soo wariyey laakiin riwaayadaha kale waxyaalaha kale tilmaamaya ee ku tusinaya goldoloolooyinka ay u samaynayaan labada saxaabiya waaweyn cumar ibn alkhadaab iyo khaalid ibn waliid yacni intooda badan atharna ma leh riwaayooyinkuna waa daciif wey laakiin maadaama silsilada an ka warramayna waxay ahayd inaan isbaraarujinno oo markaa haddii aad aragtid ba lacalla haddii aada la kulantid inaad ogaatid ina riwaayooyinkaasi aanay intooda badan yani asal lahayn waayahay waan ka gudbaynaa insha allahu tacaala qaybtii ama asbaabtii keentay khaalid ibn walid radi allahu canhu in la casilo markii la casilay lagama casilin yani inuu noqdo hoggaan kooxeed ama guuto ama unug ciidamada ka mida bale waxaa laga casilay oo keliya yani inuu noqdo hogaamiyaha guud generaalka guud ama abaanduulaha guud ee ciidamada muslimiinta waxaa noqday abaa cubayda caamir bn ljaraax oo isaguna ahaa saxaabi weyn oo kamid a ah saxaabada rasuulka ridwan ullahi calayhim bal ee kamid ahaa tobankii saxaabiee jannada loogu bishaareeyey radi allahu canhu arda abaa cubayda hadaba goobtii dagaalka ee yarmuuk ayuu ka kacay wuxuu tegay meel la dhahdo magaceeda maraji safri meeshaana wuu furteen way furteen guushii gacanta muslimiinta ayay soo gashay halka hadaba isagoo jooga ayaa wuxuu go-aansaday abaa cubayd camir ibn ljarax iyo umaradiisii oo uu ka mid yahay khalid ibn waliid in ay markaa xisaar ama go-doon ay ka qabtaan magaaladii ugu weyneed dhulka sham oo ahayd dimashik caasimada suuriya balse iyagoo markaa yacni abaabulka noocaasa ku jira waxay war ka heleen boqorkii romanka romaankii bysanqiniyiinta ee la dhihi jiray heraqal oo joogay isagu markaa magaalada xims jooga ayay war ka heleen in uu soo abaabulay isaguna ciidan kale kolka waxay talo weydiisteen madaxweynihii muslimiinta amiirulmuminiin cumar ibnu khataab radi allahu canh fariin buu soo diray cumar ibn khataab uu leeyahay haddii aada furataan buu yidhi dimishk ku horeeya dimishk buu yihi haddii aad furantaan oo ilaahay uu idin furo alxamdulilah taasi waa ti aynu rabnay oo aanu jeclayn haddii aad furataan magaalada kale la dhahdo faxal ama baysaan iminka loo yaqaano waa magaalo ku taalla markaa dhulka filistiin kana mida ah magaalooyinka ay yahuuddu iminka haysato magaaladaas haddii aad furataanna yani taasina waa ti aynu jeclayn oo markaa dhulka filistiin iyo urdun oo dhan ayaa gacanta islaamka soo gelay fariintaa markii uu soo diray cumar ibn khadaab radi allahu canhu abaa cubayda ciidankii buu isugu yeedhay wuu abaabulay ciidan buu markaa abaabulay ah gaadhaya ilaa toban kooxood ama yacni toban garduus kooxo waaweyn ama qaybo waaweyn qayb kastaba amiir buu u sameeyey amiir kastaana uu leeyahay shan amiir oo kasii hooseeya ciidankii buu abaabulay way baxeen waxay tageen magaaladii la dhihi jiray markaa faxal la dhihi jiray ama daysaan ahayd magaalo markaa webiyaal ay u dhow yihiin dabcan webigan urdun ayaa u dhowaa nahru urdun waana meel ku taalla urdun iyo filistiin iyo suuriya intoo dhan udhaxaysa halkaa markii ay marayeen ayaa nimankii bisantiyiintu iyaguna isu soo urursadeen byzantiniintu waa romaanka romaanka laba qolo kale ahaa roman bariyeed iyo roman galbeed baa la kala dhihi jiray romaanka bariyeed waxaa loo yaqaanaa byzantiniyiin ayaa loo yaqaanaa waana romaanka haystay marka dhulka sham ka telin jiray iyo sidoo kale turkiga wadanka iminka turkiga loo yaqaano dhulkaasoo dhan waxaa ka telin jiray waxaa ka telin jiray e, dowladan romaanka ee byzantiniyiinta loo yaqaan romaanka galbeed iyagu waxay ka telin jireen dhanka galbeedka ama waxay ka telin jireen rome iyo caasimada rome ee talyaaniga ayay ka telin jireen diinta ay haystaana nasaara ahayd laakiin madaahib kala duduwan oo laba diimooda kala waaweyn weeye kuwa bariyada byzantiniintu waxay haysteen diintan loo yaqaano orthodoxka waana diinta ay haystaan eh, etobiaanka iyo xabashidu iminka ay haystaan orthodoxka loo yaqaano dhanka kale eh, qolyaha kale romaanka waxay haysteen iyagu catholic bay ahayn iyagu catholic bay ahayen iyo feticanka arrintoodii waa iyagu waa tan imikaba jirta ee catholica loo yaqaan kuwa kalena orthodox bay ahayn markaa laba diimoodoo kala duwan oo colaadi udhaxaysa ayay ahayn calaa kulli xaal byzantiniintii markaa dowladdii romanka way isu soo urursadeen boqorkiibaa soo diray ciidan gaadhiyo sideetan kun oo ciidana ayuu soo diray uu hogaaminayo nin madaxu u la dhihi jiray theodor eh, saklari theodor saklari la dhihi jiray ama theodor la dhihi jiray master theodor ciidankii markii ay la kulmeen ciidamadii muslimiinta meeshii wabiyada ahayd dabcan waxa weeye biyihii bay kusii daayiyeen si aanay muslimiintu u imanin oo meeshii diidi bay ka dhigeen iyo markaa daad bay biyihii bay ku fureen hase ahaatee muslimiintu haddana way kasoo gudbeen waa la kulmay ciidamadii theodor saqlari wuxuu usoo bandhigay ciidamada muslimiinta subxaan allah in Ehm, la rashweeyo rashwadu waxa weeye laaluush in la siiyo ciidanka muslimiinta taa wuxuu dhahay qof kastoo askari kastoo idinla socda waxaan siinaya laba dinaar qaata lacagtaas dib iga noqda buu yihi meesha ka timaadeen ku noqda muslimiintii way diideen waxay dhaheen ma annagan rashwana sinaysa iyo iyo laaluush way diideen subxaan allah dagaalkiibaa dhacay waa la iskgalay markaa goobtii dagaalka waa la isku galay guushiina waxay raacday muslimiintii ayaa raacday nimankii sideeda kun ahaa way sideetanka kun ahaa way yaaceen toban kun oo ka mida waa la dilay oo uu kamid yahay tiyodar saklari hogaamiyahoodii subxaan allah magaaladii faxal ama baysaan loo yaqaaneen muslimiinta ayaa sidaa ku furtay magaalada markii haddaba ay furteen ayuu haddana khalid waxaan ujeedaa abaa cubayd camir ibnu jarax radi allahu canhu iyo khalid ibnu walid ay soo wada baxeen iyagoo wada hogaaminaya ciidankii hogaaminaya waxayna doonayaan in ay furtaan magaaladii dimashik ee caasimadii suuriya iyo dhulka sham oo dhan subxaan allah fatxu dimashik weeye waa furashadii la furtay magaalada dimashik abu cubayda radi allahu canhu ciidamo ayuu diyaariyay kale marka ciidamadaas si aan magaalada dimashik marka ay weerarka ku qaadaan ama isku weerka iyo go-doonka ay ka qataan si aan cidi kale ugu soo gurmanin iyo madad kale uga imanin ninkii boqorka ahaa iyo hiraqi la dhihi jiray oo deganaa magaalada ximis xilligaas wuxuu sameeyey wadooyinka kale ee laga soo galayo dimashik oo dhan wuxuu geeyey ciidamo marka ximis iyo dimashik wadada u dhaxaysa ciidan ayuu geeyey uu hogaaminaya ninka la dhaho dilkalaac sidoo kale filistiin iyo dimashik u dhaxaysana oo roomaanku ay haysteen markaa dee dhulka filistiin qayb ka kamid ah bay haysteen si aanay ugu soo gudbin oo aanay ugu soo gurmanin dadka degan dimashik isagana ciidan ayuu dhigay halkan ciidankii intii kalena waxaa soo hogaamiyey abaa cubayd camr ibnuljarax radi allahu canh muqadamada iyo ciidanka hore waxaa madax looga dhigay khaalid ibnu waliid sayfullahi lilmasluul labada dhanna waxaa kale hogaaminayey abaa cubayda radi allahu canhu ardaah iyo markaa camru bn alcaas oo uu la jiro marka ama uu la socdo shuraxbiil ibni xasana ciidankii way yimaadeen waxay yimaadeen magaalada dimashaq waqtigaana walaalayaal magaalo kastaba waxay lahayd gidaar dhufays ah oo markaa dee cadowga iskaga ilaaliso dhufayskii markaa isku weer ka qabteen ama go-doon bay ka qabteen iyo xisaar bay ka qabteen albaabo dhowr ah bay lahayd magaalada dimashik magaalo weyn oo caana bay ahayd dee dabcan caasimad bay ahayd saddex magaalo ayaa ugu waaweynaayoo dowladda bisantiniyiintu ama romaanku ay lahaayeen oo caasimadu ahayd kow dimashik ba ahayd caasimada labaadna waxay ahayd qustantiniya ama magaalada istanbul iyo magaalo ku taalla markaa dalka masr masrna waxaa haystay byzantiniinta iyo romaanka haystay oo la dhaho skandariya meesha waxaa jitagaana qudus bay ahayd iyo baytulmaqdes markaa magaaladaasi dee caasimad weyn bay ahayd dimashiqe albaaba badan oo kala duwan ayay lahayd albaabadiibay saxaabadii rasuulka iyo ciidankii muslimiintu isu qaybiyeen albaabka bariyeed waxaa degay khalid ibn walid radi allahu canhu iyo ciidankiisa albaabada kalena waxaa degay camru bn alcaas iyo shuraxbiil ibn xasana iyo abaa cubayd bn caamir ibn aljarax iyo ciidankii islaamka ayaa degay halka subxaan xusaarkii ama go-doonkiiba markaa ku adkaaday nimankii dadkii deganaa magaalada dimashik fariimay u dirteen boqorkii heraqal heraqal ciidan buu soo hogaamiyaa markuu is soo gudub ciidankii la hor dhigay kama gudbi karaayo subxaan allah arrintiibaa cidhiri gelisay go-doonkaasi wuxuu socday muddo gaadhaysa toddobaatan habeen ayuu socday riwaayooyinka kale tilmaamaya saddex bilood qaar xitaa ay gaadhsiiyaan lix bilood ayuu socday go-doonkaas Eh, markaa dee tacbaan bay noqdeen noqdeenoo tamartoodiiba aada u yaraatay muslimiintuna way xoogaysteen iyaga mar walba madad baa u imanayay iyo cunto iyo eh, markaa waxay quutaan marka iyagu mar walba awoodoodii way haysteen haddaba waxaa kaloo la gaadhay walaalayaal xilligii jilaalkii iyo barafku iman jiray qabooba xilligii qaboobahana waa la gaadhay habeen haddaba habeenadaa ka mid ayaa ilaahay wuxuu qadaray ninkii madaxda ka ahaa ama badho saafka ka ahaa dimashiq ee dee mateliya dabcan dowladda romaanka mateli jiray oo la dhihi jiray magaciisa nista ibnu nastus ibnu nasturas la dhihi jiray ayaa waxa u dhashay ilma u dhashay dabadeedna ilmihii u dhashaybu wuxuu doonay inuu u allabaryo ama uu u walqalo kolka cuntuu sameeyey iyo cabitaan ayuu sameeyey maadaama dee xusaar ay ku jiraan iyo goodo in dhaweed cunto fiican ma ay cunin ciidamadii buu isugu yeedhay ciidamadii ayuu isugu yeedhay ciidamadii baa yimi cuntadii bay la cuneen way la xafladaysteen way la ciideen way la faraxsanaadeen way iska seexdeen waxayna ka mashquuleen gidaaradii ay ilaalinayeen subxaan allah waaba doqonnima qaadee meesha khaalid ibnu welid uu ku jiro ee laga seexanayo bal u fiirsada walaalayaal khaalid ibnu welid laa yanaam ma seexanayo isagu walaa yatruku axadan yanaam kamanuu tegin ciidankiisii nin ka mida inuu seexdo ilwa ah, iyo basaasi iyo jawaasiis iyo doloollo iyo waxbay ka eegayaan meeshaas ciidankoodii bay ka fiirinayaan markii uu arkay inay meeshii faaruq ay tahay khaalid ibnu waliid radi allahu canhu sayfullahi lmasluul ayuu wuxuu dhahay nimankii maanta eh, xaflada iyo meelo kale qabteen goobtii ay fadhiyeenna way ka dhaqaaqeen kolkaa waxaad ii keentaan buu yihi sallaan ama salaalim waa sallaano sallaanadii baa loo keenay khaalid ibnu waliid ciidankiisii buu isugu yeedhay wuxuu yidhi idinku waxaad istaagtaan albaabkii bariyeed halkaa soo wada tuma subxaan allah wuxuu dhahay salaankanan fuurayaa isagiiyo geesiyaal kaleo muslimiinta ah sida markaa qacqaac ibnu camru tamimi iyo ninka loo yaqaano madcuur ibnu cadiy raggaasoo geesiyada muslimiinta ka mid ahaa ayaa fuulaya subxaan allah iyo khaalid ibnu welid dabcan ula socda ayaa fuulaya gidaarka way ka dhacayaan albaabkana way furayaan dabcan sidii buu sheegay sidii uu sheegay bay markaa sallaankiiba xaggii sare gidaarkiisa loogu dhajiyey way fuuleen khaalid ibnu welid iyo qaacqaa ibnu camru iyo raggii kale kalela socday dabadeedna gidaarkii dushiisa markii ay istaageen ayay takbiirteen allahu akbar way daateen markaa gidaarkii bay ka dhaceen kadibna seefahoodiiyo waxoodiiyo hubkoodii way sitaan nimankii haddaba albaabka ilaalinayay ayaa ka horyimi kuwiibay laayeen way dileen kuwii markay dileen ayuu khaalid ibnu waliid albaki dimishik uu ku dhuftay qufulkeedii dabcan qufuladii xilligaa dee lagu qufuli jiray albaabki ayuu seeftiisa ku dhuftay wuu kala jabay albaabkii baa furmay ciidankii uu ku dhahay albaabka soo tuma ayaa albaabkii soo wada galay ciidankii muslimiinta albaabkii ayay saa kusoo galeen magaaladii dimashik sidaasaa lagu soo galay subxaan allah markii haddaba nimankii iska hurday ee iska mashquulay ay ogaadeen oo ay maqleen takbiirtii iyo markaa dagaalada ka dhex dhacaya magaalada dimashik magaaladuna way weyn tahay dimashik magaalo weyn bay ahayd ayaa markiiba waxay bilaabeen in ay heshiis ay la galaan ciidamadii muslimiinta ee iyagu joogay albaabada kale leanno laysma hubin khaalid ibnu waliid fursad buu arkiyay janis wuu ka faa'idaystay markiiba manay ogeyn muslimiinta inta kale kuwiibaa markaa waxay dhaheen heshiis baanu gelaynaa leanno markii hore dhan heshiiska weer ogolaayeen inay galaan markaa shuruudo iyo waxbaa de jira ay diidanaayeen markii hadaba ay arkeen ee cabsi ay dareemeen in dhankan laga soo galay ayay markiiba dhaheen albaabadan furayna nahalnala nabadgeliyo ammaanna siiya albaabadiibay fureen ciidamadii kale muslimiinta ayaa soo galay abaa cubayda camr ibnu iyo ciidamadii uu hogaaminay kadibna muslimiinta iyagoo dimisha ku jira waxay ka war heleen in khaalid ibnu waliid radia allahu canhu uu iyaga kasoo horgalay subxaan allah dabadeedna muslimiintii baa isqabsade waxay dhaheen magaalada waxaan ku furanay xoog qolo kalena waxay dhaheen may tasaalux iyo sulx iyo heshiis baan ku furanay oo nimanku la heshiiyeen nabadgelyahana la siiya bay dhaheen khalid wuxuu waa maya anaaba idinka soo horgalay magaalada waxaan ku furtay buu ihi cani w wax wey waa xoog baan ku furtay ayaan ku furtay magaalada iyo de markaa xeelad iyo farsamaan ku furtay heshiis waxay galeenna ma jirto subxaan allah calaa kulli xaal arintii markii ay sidaa noqotay laba ra'yi khaalidna uu leeyahay anigu waxaan ku furtay xoog qolada kalena ay leeyihiin me heshiis baana nala galay waxa laga dhigay magaaladii waa la kala qaybiyey qaybna waxaa laga soo qaaday in lagu furtay xoog iyo awooddii islaamku ay furatay qaybna sulxi iyo markaa heshiis baa markaa lagu furtay dabcanna dee xeerarka islaamka iyo sharciga islaamku way kala duwan yihiin magaalada lagu furto xoogga iyo magaalada sulxiga iyo heshiiska lagu furto waxaa jirta qawaaniin ay ku kala duwan yihiin magaaladii markaa qaybna waxaa laga dhigay heshiis qaybna waxaa laga dhigay sidii ay gacanta islaamka ay kusoo gashay dagaal ay kusoo gashay waana sidaas bay ahdo dee dagaal bay kusoo gashay xeelad iyo farsamo uu adeegsaday sayfullahi ilmasluul radia allahu canhu ardaa sidaa markaa waxaa kusoo gacan galay magaaladii dimashik dabcan waxay soo gudagashay dowladdii islaamka iyo muslimiinta iyo dowladdii uu hogaaminayey amiiru lmu'miniin cumar ibnu alkhataab cumar alfaaruuq radia allahu canhu ardaa subxaan allah magaalada dimashik waa magaalo weyn wey subxaan allah waa guushii ugu weyneyd ee muslimiinta ay soo hooyaan wamaa adraaka dimashq dimashq maxaa ka ogeysiiyey dimashik waa magaalada islaamka ah ee muslim muslimiinta iyo yacni diinta islaamku ay mar walba ay ka xoogaysanaysay iyo quwadda iyo awoodda iyo cilmiga ay ka imanaysa waa magaalada dimashq wey waa magaaladii nabigeena uu ka waramayo sala allahu calayh wasalam in ay tahay magaalooyinka ugu dambeeya ee islaamka iyo muslimnimadu ay kusii hadhayso waa magaalada walaalayaal uu ka soo degayay nebiyullaahi ciisa calayhi salaam weliba masaajidka umawiyiinta ay culummadu ay dhahaan manaaradiisa uu kasoo degayo nebi ciise calayhi salaam yaa furtay magaaladaas yaa sababay saxaabadii rasuulka ridwaan calayhim iyo farsamadii iyo xeeladii sayfullahi ilmasluul khaalid ibn lwaliid radia allahu canhu ardaa ilaahay raalliha ka noqdo khaalid ibn weliid maskaxdiisii iyo maankiisii iyo dadaalkiisii iyo isagoon tacbaanin oo aan daalayn subxaan allah ma daalayo mana tacbaanayo ilamaa uu ka xaqiijinayo hadafkiisii iyo ujeeddadii uu lahaa oo ah inuu u hiiliyo una gargaaro islaamka iyo muslimiinta radia allahu canhu wa ilaahay raalliha ka noqdo insha allahu tacaala xalqada kale soo socota ayaynu kaga warami doonaa sidii loo furtay ayagana magaalooyinkii kale ku yaalay dhulka sham iyo ugu dambayn qaabkii uu u geeriyooday khaalid ibnu waliid almaqsumiyi sayfullahi almasluul radia allahu anhu wa ardaa inahaasaan kusoo gebagabaynayna intaynu ku kulmi doono barnaamijkeena kalena waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu